alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu qowli allahuma kfir lii in shita wuxuu baab yahay xukumka qowlka allahuma kfir lii in shita ilaahay u dembi dhaaf haddaad doonto maqsuudka iyo ujeeddada baabku bayaan ana maa yuuhim اlcajza fi xaq اllah bayaanu ana maa yuuhim اlcajza wالnaqصa fi xaq اllah wacadama iftiqaar اlcabdi ilayhi munaafin litacdiim اllah wadariicat ilى الshirki wالtandiid maqsuudka baabkani waa in la caddeeyo ana maa yuuhim alcajza wannaqsa fii xaqi illah erey kasta oo moodsiin kara ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisu inaanay dhamaystirnayn ama nuqsaani inay sifo u tahay ama moodsiin kara addoomuhu ilaahay inaanay u baahnayn o ay ka maarmi karaan inuu yahay ereygaasi mid ilaahay weyneyntiisii xaqa u lahaa ee waajibka ahayd asalkeedii meesha ka saaraya ama kamaalkeedii isla markaana waddo u ah shirkiga iyo ilaahay subxana wa tacaala cid in lala maseeyo bayaanu ana maa yuuhim اlcajza wالnaqصa fi xaq اllahi subxaana wa tacaala wcadama iftiqaar اlcabdi ilayhi munaafin litacdiim اllahi اlmuqawi lلtawxiid wadariicat lilshirki wالtandiid marka baabkan wuxuu ka mid yahay abwaabta musanifku u sheegay lximaayat الtawxiid cama yuziiluha aw yunqisu tawxiidka in laga ilaaliyo wixii suulinaya ama nuqsaaminaya aw yakunu dari wayakunu dariicata ilى shirk isla markaa shirkigana dareeco u ah waxaana wasaaisha iyo waddooyinka shirkiga ka kamida kullu maa yunaafi asla tacdiim illaahi aw kamaalahu wax kastoo qowla ama ficila weyneyntii ilaahay waajibka ahayd meesha ka saaraya ama nuqsaaminaya waxaynu ogsoonnahay addoomuhu inaanay ilaahay raxmadiisa iyo makfiradiisa iyo fadligiisa iyo nicmadiisa aanay ka maarmi karin oo ay ku sifaysan yihiin faqri daatiya iskood bay fuqarow yihiin ilaahayna subxaana watacaala wuxuu ku sifaysan yahay qaninimo daatiya ah. yaa ayuha nnaasu antum lfuqaraau ila allah wallah huwa alganiy alxamiid marka erey kasta oo tusinaya istiqnaa an illaahi subxaana wa tacaala addoonku inuu sheeganayo ilahay inuu ka maarmay ama laga fahmi karo in la isticmaalaa ma banaano waana mudaadu liltawxiid waana mid tawxiidkii markaa ka hor imanaya masalada baabka xukmu tacliiqi اducaa oo dee baabka waxaa ku jira duca mucalaq allahuma kfir li waa duco waana mucalaq waxaa lagu xidhay shardiga in shita haddaad doonto marka ducada mucallaqa xukunkeedu waa maxay <clears throat> tacliiq ducaa waxaa looga jeedaa an yucalliqa ducaaءa calaa taxaquqi amrin aw intifaai qofku baryadu ilaahay baryayey inuu ku xidho arrin kale jiritaankeeda ama jiritaan la-aanteeda tacliiqaasina wuxuu leeyahay suwar iyo noocyo waxaa ka mid oo ah nooca koowaada tacliiqu ducaa bilmashiica waana ta baabkan uu ka hadlayo inuu ducadii mashiicada iyo doonista ilaahay ku xidho aw biwasfin yadullu cala listiqnaa'i can illaah ama sifo kaleoo mashiicaba yaanay ahaane tusinaysa addoonkani inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka maarmay oon u baahnayn aw ikraahahu tacaala ama laga fahmi karo in ilaahay cidi ikraahin karto waxaanu doonahayn ilaahay ay ku kalifi karto marka tacliiq ducaa bilmashiica aw biwasfin yadulu cala istiqnaa can illah aw ikraahi tacaala kan yaqul allahuma kfir lii in shita wa hada الnowc muxaram tacliiqa noocaas waa mid xaaraana waqad jaءa الnasu bالnahyi canh o dee xadiidka baabka ayaaba daliil cad ah oo tusinaya in rasuulku alayh الsalaatu salaam uu diiday laa yaqul axadukum allahuma اkfir lii in shiئta allahuma arxamnii in shiئta nahyigana waxaa asal ah inuu faa'iideeyo taxriim cadad min alculamaa baana sheegay ducada qaabka noocaasa loo calliqay ee lagu xidhay mashiicada ama wasfiga istiqnaa tusinaya ama ikraah llahi tacaala tusinaya inay xaaraantay ibn cabdilbar baa ka mida fi tamhiid waxaa ka mida alqaraafi raximah llah almaliki fi lfuruq wuxu uhi alqism الsaabic min adducaaءi اlmuxaram aladi laysa bikufri wahuwa ducaaء almucalaq calى mashiiئat اllahi tacaala kufri ma aha laakiin waa duca muxarama buu hi falaa yajuusu an yaqula allahuma kfir lii in shita walaa allahuma kfir lii ila an tashaء walaa allahuma kfir lii ila an yakuna qad qadarta gayra dalika iyo wma ashbaha hadihi الnadaa'ir lima warada fi الصaxiix laa yaqul axadukum allahuma kfir lii in shita walyaczim اlmasأla waxaa kaloo uu sheegay sababta ducadaasi ay xaaraan ku noqotay oo wuxuu isagu yihi wasiru ana hada الducاء caliyu can idhaar الxaajaةi ilى اllahi tacala waa duco ka maran addoonku inuu muujisanayo baahi ilaahay inuu qabo wayushciru bغina اlcabdi can الrab lagana dareemayo addoonku rabbi inuu ka maarmay wa طalabu taxsiili اxaasili muxaalu faina maa shaء allahu tacala laabudda min wuquucih ta kale markuu ila ilahay haddaad doonto ilaahay wuxuu doonaa mar walba u dhacaya marka waa taxsiilu xaasil waxaa kaloo kamida culimada sheegtay xaaraannimada ducada noocana aibi fi sharxi mishkaat sheekh cabdiraxmaan bn xasan fi fatxi اlmajid الشhيkh الfawزan في iعاanaة المستفيd wuxuu yihi إن hada الحadيiثa ydul عalى masائل المسألة النahي عan an yqul اllهma اغfir lii in shiئta اllهma arxamnii in shiئta والnahyu للتaxriim bui culimada qaarkood ba waxay ku tegeen ana تacliiq الduعاء bالmashiئaةi makruh xaaraan maha bay yihahdeen waa makruh walaysa bmxaram waa sida uu اkhtiyaaray alqaadi ciyaad fi ikmaali lmuclim wakadalika الnawawiy raximah اllahu taعala fi sharxi muslim ibnu xajarna qowlka nawowi intuu soo naqilay ayuu ayiday wa huwa أwlى wayuayidu ma sayأti fi xadiid ااstikaara qolooyinka yihi waa makruh waxay yidhahdeen nahyigan taxriim ma faa'iideynayo nahru taxriim faa'ideynana waxaa tusinaya xadiidu listikaara de xadiidu listikaara waxaa ku jira tacliiq baa ku jira allahuma in kunta taclamu taana waa laga jawaabay oo waxaa la yihi xadiidu listikaara laysa fiihi tacliiq ducaa bilmashiica xadiidu listikaara kuma jirto in lagu xidhay ducadii doonista ilaah ama sifo kaloo istiknaa tusinaysa ama tusinaysa ilaahay subxana wa taعala in la ikraahiyo bal huwa tacliiq liلducاء bاkhtiyaar الlahi fi اlumuuri الmuxtamila qofku waxaanu ku ducaysanayaa waa arrin adduunyo oo inay khayr u leediyo inay shar u leedahay labadaba ay dhici karta soo ma oo istikaaradaba dee taasaa keentay ila hadduu ogi u yaqiinsay inay khayr u leedahay inuu khayr alkhayreyn doonayo mooyaane dee istikaara mabay timaadeema marka kumuu xidhin ducadii mashiico qofkan istia ducaa istikaara akhrisanaya lakin wuxuu ku xidhay arrin muxtamil oo khayrna u noqon karta sharna u noqon karta ilahay inuu u dooro sida uu khayrka ku ogyahy istiqnaana laga dareemi maayo ducaa istikaara ikrahna laga dareemi maayo kama sayati fi الnowع الثالث min anwaع الducاء almucalaq waxaa kaloo la odhan karaa isaguna ishkaala maxaa lagaga jawaabaya xadiidka bukhaari uu ku wariyey fii saxiixiisa fii ciyaadati lmariid inuu nebigu ku odhan jiray uhuuru in shaa allahu laa ba'sa isna miyaanu duca mucallaqa ah ahayn wakadalika waxaa lamid ah ducaau lfitri min asawm abu daawud iyo nasaa-i iyo wariyeen fi lkubraa inuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu odhan jiray wahabata alajru in shaa allah jawaabtu waxa way in la dhaha hada laysa biducaa wainamaa huwa khabr duco maaha ee waa waran wuxuu ku waramayaa in ilaahay uu uga dhigayo xanuunkan dembi dhaaf uhurun in sha allahu laa bas ilahayna dee hadduu doono dembi dhaaf uga dhigaya hadduu doonona uga dhigi maayo marka ducaba maaha baa la yihi wakadalika wahbata alajru in sha allahu iyaduna waa ikbaar haddii la idhaha waa ducaana waa maxmuulu calى tabaruk bidikri اllahi tacaala calى hada اducaa in sha allahudu min baabi tacliiq maaha oo ilaahay ha kuu dembi dhaafo hadduu doono macnuu sidaa maaha ama ilaahay soomka hanaga ajar siiye hadduu doono macnuu saasi maaha ee magacan ilaahay waxaa loo sheegaya aw min baabi tabaruk baa loo sheegaya walaysa maqsuudu taqyiiduhu bilmashiica nooca labaad wa tacliiqu ducaa bishani illaahi wa kamaalihi wa cadamatihi inuu ducadii qofku uu ku calliqu ku xidho ilaahay arrimihiisa waxa ka mid iyo ilaahay kamaalkiisa iyo cadamadiisa weynidiisa sida inuu yidha allahuma acطinii bima anta lahu ahlun waxba ma sheeganba isagu uhi ilaah waxaan siisaa waxaad adigu ehel u tahay ama allahuma kfir lii bima anta ahlu lahu ilaahay waxaad ehel u tahay igu dembi dhaaf ama allahuma afcal bi fi dunya walaakira maa yaliiqu bicadamatik ilaah adduun iyo aakhiraba waxaad igu samaysaa wax munaasiba ah oo ku haboon weynidaada aw bikamaalika noocaasi fii daahirihi xasan markaad dusha ka egtoo duco qurux badan buu kuula buu lakiin markaad ufiirsato waxaa kuu muuqanaysa ducadaas inaanay sidaa ahayn waayo waxaa isweydiin leh ma ma llahu ahlu lahu ilahay muxuu ehel u yihi inuu kuu dembi dhaafo la an yakfira lak wa an laa yakfira lak labadaba ilahay wuu sameeyaa soo ma labada waad u simantay dee marka tila ilaahay ow allahuma kfir lii bima anta ahlu lahu ama ilaah waxaad igu samaysaa aakhiro bima yaliiqu bicadamatika ma ladii yaliiqu bicadamat illah ma inuu kuu dembi dhaafuu janno ku geeyo un la mid kalaa taalla iyaduna oo a inuu ku ciqaabo dunuubtaada u kugu ciqaabo taasina ma waxaa la odhan kara waa gayru laaiq licadamat illah bicadamat illah lama odhan karo waa yahay allahuma acطinii bima anta lahu ahlu ilah waxaad siisaa waxaad mudan tahay ilahay muxuu mudan yihi ilahay wuxuu mudan yahi inuu wax ku anfaca ku siiyo fi dunya wax ku dhibana inuu ku siiyo ibtilaaan lak nablukum bishari wاlkhayri fitna marka duco fiican maaha ducada noocaasi ah لأn nisbaة الkhayr والshar ilى ma dukira waaxida ilahay wuxuu ehel u yahay iyo cadamadiisa iyo kamaalkiisa khayrka iyo sharku way u siman yihin culimada masalada ku baraarugtay cadayse waxaa kamid a alqarafiy raximah llah anwaac ducaa si fiican buu kaga hadlay kitaabkiisa alfuruq juska afraad laba boqol shan iyo sideetan min adducaai muxaram aladi laysa bikufrin adducaau mucalaqu bishaani illahi tacaala walahu amhila deetana wuxuu sheegayaa tusaalayaasha aynu sheegnay kadib wuxuu ohanaya wahada ducaau yactaqidu jamacatu min alcuqalaa anahu xasanu wa qabiixun duca xun weeyaan buu ohanaya qofkii dee khayr ilaahay kamuu baryin waxaanu ilaahay weydiisay khayrna uu noqon karaa sharna wuu noqon karaa in ilaahay shar laga baryaana ma banaana ama duca muxtamila ilaahay subxana wa tacala in lagu baryo nooca saddexaad ee ducaada mucalaqa tacliiqu ducaa bisharin aw xaal laa yushciru bilistignaai can illah aw ikraahi subxaanahu waa in ducadii lagu xidho shardi ama xaal iyo wasfi aan laga dareemeyn addoonkan inuu ilaahay subxaana watacaala ka maarmay ama ilahay in la ikraahin karo sn allahuma in kaana hada khayra lii fayasirhu lii ilah arrinkaas hadduu khayr i leeyahay fududee wasafaroo kale tusaalaha ama guur ama ganacsi ama allahuma acinii maala in kaana almaalu khayra li ilaah xoolaysi hadday xooluu khayr i leeyihi ama qof dulmiye buu habaaraya soona in kunta aaliman lii fi hada اlamr faasal an yafcala bika kada wa kada haddaad idulmiday aalim aad tahay arrinta aynu isku hayno adigu aad aalimka tahay ilahay waxaan ka baryayaa inuu dhibaatada iyo dhibaatada ilaahay uu kugu kugu salido marka tacliiq ducaa bisharin aw xaal laa yushciru biاlistiغnaa can illah aw ikraahi subxaanahu marka waa la kala qaadayaa oo haddii waxa ilaahay laga baryayaa uu yahay arin diineed iyo arin aakhiro oo khayr mooyaane wax kale aan ixtimaalin tacliiqani ma banaana haddaad tiraa kore allahuma adkilni jan aljana in kaanat iljanatu khayra lii u jannada geli hadday jannadu khayr ii leedahay ixtimaal baa ku jira inay janna khayr ku leedahay soo ma ixtimaal kuma jiro ama allahuma akfir lii danbii in kaanat khayra li ama allahuma arzuqnii bilikhlaas in kaana khayra lii hada laa yajuus tacliiqan wuxuu ku banaan yahay fi lumuur اdunyawiya alati laa tataxaqaqu maslaxatuha arrimaha adduunyo ee aan la jasmin karine si go-aan aan loo odhan karin khayr bay addoonka u leeyahi ee muxtamilka khayrna kuu noqon kara sharna kuu noqon kara ilahay hadduu xoola kusiiyo xoolahaas khayr bay ku noqon karaan kuwa ilahay kuu dhaweeya si ay akhiraad ka dhigan ood cibaadada u kaalmaysato sharna way ku noqon karaan kuwo ku fitneeya marka in noocaas uu bannaan yahay horena waynu usoo marray xadiidkii saddexdii reer banu israa'iil waxa weeyaan alabras walaqrax walacmaa baa u daliila malagu wuxu uhi in kunta kaadiban fasayaraka allahu ilaa maa kunta waxaa la mida ah ducaaء ااstiqاarة waxa kusoo arooray allahuma in kunta taclam ana hada اlأmr khayr lii waa tacliiq lakin waa tacliiq galay tacliiq bilmashii'a maaha lakin waa tacliiq galay fii amrin muxtamil khayr iyo shar labadaba dhici kara waxaa la mida ah xadiidka uu nebigu yihi allahuma axyinii in kanat اlxayaaةu khayra lii wa amitnii in kanat اlwafaatu khayra lii ilaah in noolee hadday noloshu khayr ii leedahay iyo haddii oofsashadu ay khayr ii leedahay asalku waa qofku inuu ku ducaysto cumri dheer iyo camal saalix laakiin hadduu fitna iyo wax lamida uu ka baqa ayay tahay inuu sidaa ku ducaysto waay culimada noocan markaa sheegtay banaanidiisa waxaa kamid a ibnu rajab raximah llahu tacaala wakadalika sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi oo ashiyaada ilaahay la weydiisanayaa hadday ukhrawi yihiin in la tacliiqiyo baryadaasi ma banaana hadday dunyawi yihiinna weliba ay muxtamil yihiin muxtamila lilkhayr washar in ducadii mucaliq laga dhigo ayaa banaan oo ilaahay cilmigiisa iyo ikhtiyaarkiisa iyo addoonka inay maslaxa u yihiin iyo inay khayr u leeyihiin iyo lagu tacliiqiyo waayo wuxuu musanifku raxima llahu tacaala uu u sheegay litaxqiiqi maqsuudi اlbaab xadiid qurax qaala fi الصaxiix can abi hurayrata radia allahu canh fi صaxiix الbukhaari wa muslim ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama qaal laa yaqul yaan odhan axadukum midkiin allahuma kfir lilah wi dembi dhaaf in shita haddaad doonto allahuma arxamnii ilah i naxariiso in shita liyazim liyaczim اlmas'alata liyajzim fii alabii si go-an ilahay waxa u weydiisto oo aanu shardi ku xidhin fa faina allaha maxaa yeelay ilaahay laa mukriha low cid khasabtaa ma jirto waxaana la odhan karaa haddaad doonto waxaa samee haddii waxa weeyaan la khasbi karo cidda la khasbi karo ayaa usluubka noocaasa lagula hadli karaa oo laga qaadi kara ikhtiyaarkiisa ilaahayna cid khasabtaa ma jirto walimuslimin walyucadim ha weyneeyo alragba yani dalabka oo ilaahay sagiir iyo kabiir qaliil iyo kaiir intaba ha weydiisto wakadalika liyadcu llaha muuqina bilijaaba ilaahay ha baryo isagoo yaqiinsan ilahay ducada inuu ka aqbalayo fain allaha maxaa yeelay ilahay laa yatacaadamuhu shayun shayna kuma weynaado kuma adkaado shaygaasoo acaahu uu khalqigiisa siiyey marka ha is ilaahay uu ku weyn yahaye sidii makhluuqaadkee ilaahay mid yaroo uu kala weydiisaa is odhani wax ilaahay ku weynoo ku adagi mama jiraba waxaad ilaahay weydiisanaysa haddaad u yarayso ictiqaad ictiqaadsantay shaygaasi inuu ilaahay ku cuslaanayo arrinta noocaasi ee meelka dhacba ilaahay subxaana watacaala ay ku tahay wax ilaahay ku culus iyo wax ku weyn iyo wax ku adag midna ma jiro waxaa haddaba isweydiin leh maxaa loo diiday tacliiq ducaa bilmashiica marka axaadiidta loo fiirsado waxaa ka soo baxaya saddex cilo ma saddex sababood in loo diiday ta koowaad wa ana hada yushcir biana allaha lahu mukri markuu leeya ilaahay ow haddaad doontay i dembi dhaaf haddaad doontay naxariiso waxaa arrinka doonistiisa lagu xidhaa cid la ikraahin karo oo la khasbi karo hadalka waxaa laga dareemaya ilahay cid khasbi kartaa inay jirto walamru laysa kadalik walihada wuxu uhi alqurطubi fain allaha wa qawluhu faina allaha saanicu ma shaaa waa riwaayad riwaayaadka xadiidkan waliba riwaayatu muslim wey fain allaha ilahay saanicu waa mid samaynaya ma shaaa laa mukriha lahu cid ilahay khasbi kartaa ma idhaaru licadami faaidati taqyid اlistiqfaari waraxmati bilmashiica waxaa la muujinaya inaynay faaidi ku jirin istikfaarta iyo raxmad dalabka in lagu qaydo oo lagu xidho doonista lianna allaha tacaala laa yudiruhu laa yudiruhu ilaa ficli shay ducaaun walaa gayruhu ilaahay wax ku khasbi kara shay inuu sameeyo ma jiraan ducaya wax kale toona kuma khasbi karo bal yafcalu ma yuriid wayaxku ma yashaa walihada xadiidka waxaa ku timi faina allaha laa mukriha lahu sababta labaad ana hada yushcir biana hada amru cadiimu cala allah qad qad yaqulu calayh ducadan qilatu adabku uu ku jiro waxaa ka muuqda arinku inuu noqon karo ilahay la weydiisanaya arrin ilaahay ku weyn oo ku culus faina allaha laa yatacaadamuhu shay oo ilaahay qofkani si u turaayo o kale oo arinkuu noqon karo arin ilaahay awoodiisa markaa ka baxsan oo macnuhu noqon karo wax weyn baan ilaahu ku weydiistee waxaasi waa wax culusa dee haddii aad doontana si haddii kalena waxba iskalifi iska daa walamru laysa kadalik sababta saddexaadna waxa wey ana hada yushcir biistignaai اlinsaani can illah ilah haddaad doonto i dembi dhaaf ilah haddaad doonto i naxariiso ilah haddaad doonto jannada geli ilah haddaad doonto naarta iga badbaadi waa hada laga dareemaya addoonku inuu yahay mid ilaahay ka kaaftoomay oo haddaad doonto i dembi dhaaf haddii kalena mama baahniye iska dah wa hada gayru laa'iqin walaysa min aladab walihada wuxu uhi alqurطubiyu fi lmufhim inama naha rasulu salى اllahu alay waslam can hada اlqowl lanno yadul calaa futuuri rahba qofkani inaanu ama teed badan u haynin waxaanu ilaahay weydiisanayo ayaa laga dareemaya wa wayadulu calaa qilati atahamum bilmaluub hamigu ku haminaya waxaanu doonaya inuu yarya buu tusinaya wakaana hada alqowla yatadaman ana hada lmaluuba in xasala waila istagna can waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay ilah waxa haddaad siisa dee waa man kana hada xaalu lam yataxaqaq min xaalih qofka xaalkiisu uu sidaaya qof xaalkiisii xaqiiqsaday maaha xaalkiisu aliftiqaar wاlidiraar aladi huwa ruuxu cibaadaة الducaa ducadiisa ruuxdii baa ka maqanba ducada ruuxdeedu qofku waa in uu xaqiiqsan yahay qalbigiisana ay xaadir ku tahay baahida ilaahay u qabo ashucuur bifaqrihi ilى اllah hadday taasi ka maqan tahay ducaba maaha waxaas afka su-aashuu doonayaba ha ka idhaahdee wa kana dalika daliila alى qilati alى qila calى qilati اktiraafihi bidunuubihi wa biraxmati rabi ila haddaad doonta i dembi dhaaf dunuubtiisu inaan la weyneyn buu hadalkaasi tusinaya raxmadda ilahayna aanay la weyneyn wayda fainahu laa yakunu muuqina bilijaaba qof ducada in laga aqbalay yaqiinsan maaha waqad qaala salى اllahu alيه wasalam udcu llah waantum muuqinuuna bilijaaba waclamu ana allah laa yastajiibu ducaa min qalbi gaafilin lah sheekh ibn cuthaymiinna saddexdaa waji aynu sheegnay qowlmufiidka ayuu ku sheegay waad ka eegi karta walyucadim الragba lyasأl ma shaءa min qaliili wa kaiir wax yar iyo wax badan ba ilahay weydiiso o yaanu odhan hada kaiir laa asأl اllaha iya waxaas waa wax badan ama wax weyn oo ilahay weydiisan maayo hadduu qofku waxyaabaha aynu sheegnay uu aaminsan yahay ka warrama ilaha in la khasbi karo ilaa imika hadalkiisa kama caddee waa laga dareemayaa baa la yihi soo ma sababtaasaana hadalkan loo xaaraantimi lakin hadduu ictiqaadsanya ka warrama ilahay in la ikraahin karo iyo inuu ilaahay ka maarmi karo iyo in ashyaada qaarkood ilahay ay ku cuslaan karaan hada kufr akbar mukhlid min almilla biduuni shak waa wax ilaahay subxaana watacaala nuqsaan iyo cadam lkamaal buu ilahay u nisbeynaya waana mukadib lilqur'aan buu noqonaya qofka yidhahdo anu ilahay waan ka maarmi karaa antum antum fuqara fuqaraau ilى اllah taasuu beeniyey wakadalika ilahay subxana wa tacala laa yatacaadamhu shay qaala fiihi masaa'il alulaa annahyu diidmada laysu diiday can listinaai fi ducaa in ducada wax kasoo reebis lagu sameeyo liqowlihi laa yaqul axadukum allahuma kfir lii in shita istina buu musanifku cabiray istinaagana waxaa looga jeedaa shar oo asharu yusama istinaaa nebigaaba ku magacaaba bidaliili qowlihi sala اllah alay wasalam lidubaaca bint zubayr بنت الزبير حجي واشترطي أي استثني ويا المعنى استثناء الصميح حج واستثناء الصميح اللهم حلي حيث حبستني إليه فإن لك على رب على ربك ما استثنيت فإن لك على ربك ما استثنيت marka tacliiq ducaana waxaynu sheegay inuu tafsiil ku jiro tacliiq ducaa bilmashii'a aw bima yashcuru bilistiqnaa aw ana allaha yukurihu axad xaaraan baynu ihi soo ma waxaa kaloo xaaraanana aducaa tacliiq ducaa bisha'n illahi wa wacadamati waxaa jaa-isa baynu nidhi tacliiq ducaai bisharطi aw waصfi aw xaalin laa yuشhciru bالاsتiغناءi عan الlahi subحana وataعaalى walaa بأna lilahi mkrah mkrihun aan midnaba aan ku dareensiin ahayn wala أna اllaha yatacaadamhu shay kaasi waa banaaye aلthaaniyaة bayaan اcila sababta loo diiday sababta loo diiday waa maxay ana اllaha laa mkriha lahu wey faina اllaha laa mkriha lahu iyo ana allaha laa yakburu aw yacsuru calayhi shayu acطaahu likhalqi faina allaha laa yatacaadamuhu shayء ilaahay inaanu ku weynaan kuna adkaan aanu kuna cuslaan wuxuu khalqigiisa siiyey aلثaaliثaةu qowluhu liyaczim اlmasأla ay yجzim fi su'aalihi rabahu si go-an ilahay waxa u weydiisto walaa yucaliq dalika calى اlmashiiئة الraabicaةu icdaam الragba qofku waxa ilaahay uu ka doonayo inuu wey inuu weyneeyo walyucadim الragba ay liyasأl ma badla min kabiir وصغيir وqaliil وkaثiir falaa shaya caziizu aw mumtanicu calى اllah wax ilaahay ku culus iyo wax ilaahay subxaana watacaala ku adag iyo wax ilaahay ku weyn midna ma jiro alkhaamisatu altacliim lihada اlamr sababeynta arrinkan la sababeeyey ay liana allaha laa mukriha lahu walaa yatacaadamhu shayun acطaahu walaa axada yastagni canh marka halka horena talabaad muxuu ku yihi bayaan lcila soo ma ana cilada loo diiday marka cilaة اlmanci can tacliiq الducaaءi bilmashiiئa weeyaan taa hore ana cilada loo diiday in ducadii lagu xidho doonista ilaah allahuma kfir lii in shita allahuma arxamnii in shita in la idhahdo waay tan dambe atacliim lihada اlamr arrinkee arrinkaa icdaam الragba in la weyneeyo waxa ilaahay laga doonayo tacliil lihada اlamr waa icdaam الragba marka taa ciladiisu waa maxay wain allaha laa yatacaadamuhu shayء acطaahu ciladu waa taas qaala raximah llah baabun laa yaquulu yaanu odrhanin cabdii wa amatii maqsuudka iyo ujeedada baabkani waa bayaan ana qowla cabdii wa amatii wa naxwahu yunaafi tacdiim allaa'iq billah qowlka uu yidhaahdo qofka addoonka lihi cabdii wa amati iyo waxyaabaha shabaha inay yihiin kuwo ay isdiidayaan weyneynta ilaahay ku habboon yakunu dariicata ila shirk marka wuxuu noqonaya wado shirki walihada baa nuhiya canhu ximaayata litawxiid walihada baa la diiday ilaalin tawxiidka leelana awgeed ayaana loo diiday marka sheekh cabdiraxmaan ibn xasan fatxulmajiidka wuxuu ku odhanaya hadi alfaad almaniyu canha wain kaana tuطlaqu luqata ereyadan laysu diiday fi hada alxadiid haba noqdaan kuwa luqa ahaan la isticmaalo fanabiyu nahaa canha taxqiiqa litawxiid nebigu wuxuu u diiday taxqiiqa litawxiid oo cabdii wa amatii in looga jeedo cubuudiyadii cibaadada ahayd ayaa arrinta noocaasi ay dareensiin kartaa ama marka dambe dadka ay gaadhsiin kartaa wasadan lidaraa'ic shirki baa loo diiday lima fiiha min atashriiki fi lafd iyo macnaha looga jeedin macnahoodii oo qofkan uu addoon u yahay oo ilaahiisii oo inuu caabudo xaq ugule macnu ah saa uma jeedaan marka u leeyahy cabdi waa amati lakin tashriik fi lafdi baa jira oo kulu naasi waa cabiid llah waa addoomihii ilahay inuu idhaahdo waxa weeyaan saas oo kale acim rabbak iyo wadi rabbak iyo wixii lamid ah waxa loo diiday an xaqiiqat rububiya ilahay baa iskale subxaana wa tacaala marka haddii cid kale lagu ilaaqo oo rabbi lagu sheego dee waxay noqonaysaa nooc mushaarakaa ah, walow fi lafdi ha noqoto macna yaan looba jeedinbe in la sameeyey wain lam yuqsad bidalika tashriiku fi rubiyati alati hiya wasfu llahi tacaala oo marka la leeyahay acim rabbaka kii ku abuuray ee kulahaa ee ku maamulayay maaha macnaheed saa uma jeedaan laakiin waxay u jeedaan maalikaka ka kule ee dee sayidkaaga ah maca haadaaba ereyada noocaana la diiday diidmadu ma taxriim bay keensanaysaa mise karaaho masalada tafsiil ma ku jiraa way noo soo socotaa masaladu masale ballaadhan wey waayo ibn lqayimna iclaam ka juska saddexaad saxda boqol iyo labaatan buu ku sheegay ereyadan in loo diiday ximaayatan litawxiid wuxuu odhanaya wamunica min iطlaaqi lafdi rabi calى الsayid ayaa la diiday ximaayata lijanib الtawxiidi wasada lidariicati الshirk waxay oojina xoojinaysaa fahamkii ahaa abwaabtan oo dhan waxyaabahan la nahiye la diiday in loo diiday ximaayata litawxiid waayo waxyaabahan la diiday oo waxyaabo tacdiimka iyo weyneynta ilaahay laayiqa u ahayd suulinaya ama nuqsaaminaya mar hadduu tacdiimku qalbiga ka baxo ama ku yaraadana shirkiga wuu ku hayaa baabka waxaa lagu sheegay saddex jumlo halaaa jumal qowlu cabdi wa amati iyo qowlu rabbi iyo qowlu mawlaaya wamawlaati iyo wasayidi markaa ka koowaad aynu ku bilowna oo ah xukmu qowli cabdi wa amati qofkii addoonka lahaa inuu yidhaahdo isagoo addoonkiisii ka hadlaya cabdi wa amati xukumkiisi waa maxay xukum qura ma siin karno waxaan leenahay listicmaali lafdi cabdi wlama listicmaali lafdi cabdi waamati axwaal axwaal buu leeyahay alxaal alxaalaة اlأulى an yudiifahu ilى gayrihi inuu cabdiga iyo amada cid aan ilaahay ahayn isagana ka baxsan u idaafeeyo mil an yaquul cabdu fulan aw amat fulan hada cabdu fulan waxa lagu uhi man hada hada cabdu fulan waa addoonkii hebel hadihi man hadihi amatu fulan fahada jaa-is banaantay taas tii la ysu diiday maaha sheekh سليمان wuxuu yihi waama qowl gayri hada cabdu zaydi wahadihi amatu khaalidin fajaa-izu lannahu yaqulu ikhbaara aw tacriifan waayo inuu ku tacriifinayo ama uu ku waramayo inuu addoonkii zayd yahay weeyaan ujeedadu walaysa fi madinati اlistiaala meel laga filan karo inuu iska weyneysiinayo ama xaqirayo qofkan uu ka hadlayana ma aha sheekh بن basna wuxuu yihi ama ida qiila cabd fulani aw imaء fulani fahada min bab اlإخbاr huwa sahn walaysa min bab اإضاfaةi ilى الnfs kadalika shekh بن عuthaymin an yudifahu ilى غayri mثl an yaqul cabd fulani aw amaة fulan fahada jaiz qala tacalى وankixu اأyaama minkm والصاalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum ilahay baaba dee isticmaalaya soo ma min cibaadikum addoomihiinii ragga ah wa imaa'ikum addoomihiinii dumarka ah wa qaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam laysa calى اlmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadqa fii cabdihi addoon qofka muslimkaa addoonkiisa iyo faraskiisa toona seke laga weydiin maayo marka cabdigii rasuulku ismu idaafeyn oo fii cabdi mu odhane fii cabdihi bu qof kale u idaafey waanu isticmaalay ereyga alxaalaة الثانية an yudiifahu ilى nafsihi inuu isagu isu idaafeeyo oo cabdii wa amati uu yihaahdo kaasina waa calaa qismeyn laba qeybood buu noqonaya taqsiimaadka baabkani aad bay u badanyina la soco in taqsiimaadkaa la badiyana waxbaa sababay waxaa sababay baabkan idaafatu alcabd aw ilamati ilaa gayr illaah axaadiis badan baa kusoo aroortay oo qaar ay diidayaan sida xadiid lbaab qaarna ay ogolaanayaan nebigu lafdiga u isticmaalayo bal qur-aanka ayaa isticmaal lafdigu kusoo arooray marka taasi waxay keensanaysaa axaadiistaas si loo jamciyo in la idhaho xadiidkaasi xaaladaasi ku saabsan yahay kaasina xaaladaasi ku saabsan yahay marka an yudiifa ilaa nafsihi addoonkii ama addoontii buu isagu isu idaafeeyey laba qaybood bay yeelanaysaa taas oo calaa qismayn alqismu lawal an yakuna bisiiqati alkhabar inuu u sheegayo war ahaan mila acamtu cabdii n addoonkaygii baan raashinsiiyey kasawtu cabdii adoonkaygii baan aratiray actaqtu cabdii adoonkaygii baan xoreeyey sheekh bin cutheymiin wuxuu odhanayaa markuu addoonkiisii saa uga hadlayo laba midkood bay noqonaysaa inuu addoonku maqan yaanu meeshaa joogin falaa ba'sa bi wax dhiba ma leh hadduu addoonku joogana fii xadrati alcabdi aw ilamati uu ka yidhaahdo haddii mafsada iyo dhibaato ay ka ratib mayso tatacalaq bilcabdi aw isayidi munic waa la diidaya haddii kale lama diidayo waayo uma jeedo kii anigay caabudayey cubuudiye uma jeedo cubuudiyat dulli wاlkhuduuc wuxuu ujeedaa mamluukii buu ujeedaa marka calaa kuli xaal hadduu min baab اlإkhbaar uga jeedo addoonkuna aanu meesha joogin dhib ma leh hadduu joogana waxa ka ratibmayaa la eegaya hadduu joogo maxaa loo tafsiilinaya waayo culimada haddaad shuraxu xadiid eegto xadiidka markay sharaxayaan sababta loo diiday inuu cabdi waa amati yidhaahdo kama dhigayaan atashriik fi lafdiga ku jira un waa in cubuudiyadii ilaahay cid aan ahayn loo idaafeeyey bal waxay raacinayaan arrin kaloo ah inay arrintaasi idlaal lilcabdi tahay walilama oo dhib ay ku tahay iyo qalbi jebin sababta sheekh bin cuhaymiin tafsiilka u geliyey waa taas qeybta labaad markuu isu idaafeeyo isagu waa an yakuna bisiiqati الnidaa inay yeedhmo tahay arrintu fayqul fayaqulu sayid ya cabdi haad kada addoonkayga waxaa keen fahada manhiyu canhu waata xadiidku uu diiday markay tahay min baabi الnida اkhtalafa اlculamaa fi martabat الnahy nahyigaasi ma taxriim buu faaideynayaa mise karaa culimadu waa isku khilaafeen culimada qaar waxay idhaahdeen taxriim buu faa'ideynaya daahirka xadiidka ayaanay qaateen culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya waa makruuhun waayo nusuus kale ayaa waxaa soo aroortay iطlaaqu lafdi tacbiidi ligayr illah waxaa ka mida ah, alcabdu ida nasaxa sayidahu axsana cibaadata rabbi kana lahu ajruhu maratayn bukhaari muslim baa wariyey waxaa kaloo ay yidhaahdeen hada nahy mutacaliq biاlaadaab النهي المتacaliq bاlaadaabna taxriim ma faa'iideeyo ilaa qariina in la socota mooyaane shuraax اxadiiث badankooduna halkaasay mareen marka taasi waa taas masalada labaad ee baabku waa xukmu iطlaaqi الrabi calى gayr الlah magaca rabi ilahay cid aan ahayn in lagu iطlaaqo aطcim rabaka wadi rabaka ha odhan bu uhi nebigu alayه الsلatu slam tan lafteedu axwaal bay leedahay listicmaali rab aw iطlaaq الrabi calى gayr الlahi lahu axwaal الxaal الأulى an yustacmala lafظ rabi mucarafa bla bاlأlf wاllaam biduni iضaafa in rabi oo mucarafa ilahay cid aan ahayn lagu sheego kan yaquul aطcim الraba maha rabak الraba ويqصd bه سيدh fhada محرم لأن الرب oo بالألف والlاma waa min أسmاء الlahi الkhاaصة bه magacyada ilahi subحaنه وataعalى u gaarka ayuu ka mid yahay waa ka odhanaya iبن بطال في شرح صحيح البخاري وأma الرب fahiy كلمة وin kanت مشhتaركة وتقع عalى غyr الkhالق للشhيء kaqowlihim رب الdار ورب الdاbة yuraad صاaحبهma fainaha lafظ تkhtaص bالlahi fi اlأغلب والأكثر yanaa xataa wuxuu sheegaya isagu markay mudaafka tahay cid kaleba ha lagu iطlaaqe lakin inta badan ilahi baa lagu iطlaaqa fawajaba an laa tustacmala fi اlmakhluuqiin linafyi الshirkati baynahum wa bayn اllah marka ibnu baطal isagu mudaaf iyo mucaraf bialif wallah ma kala reebaya isagu الرب wuxuu la mid yahay buu leeyah ilaah iyo الرaحman iyo markan xataa mudaafka yahay ee nusuusta ay kusoo aroortay iyadoo cid kale lagu isticmaalay waa sida naadirkaa sida haalibka waa in ilah lagu isticmaalaa buu leeyahy halkaas isagu marinaya xaaladda labaad waa an yustacmala lafdu rabi mudaafan ta hore muxuu ah mucarafa bilalifi walam soo ma ta labaadna waa maxay mudaafan wa huwa calى aqsaam alqism اlأwl an yustacmala lafdu rabi mudaafan ilى makhluuqi jaamidi aw xayawaan in rabbi loo idaafeeyo jamaad ma noole ama xayawaan yabcudu an yuusafa biاlcubuudiya yani ay baciid tahay in lagu sifeeyo cubuudiyo ay baciid tahay in lagu sifeeyo cubuudiyo oo la hahdo ilaahay buu caabudaa in lagu sifeeyaa baciidka halka ishkaal baa soo arooraya daqiiqa ishkaalkaas waxa waya in la idhaahdo oo jamaadaadka sida dhirta iyo buuraha iyo xayawaanaadka se geel iyo lo-d iyo adhig iyo miyaanu ilaahay caabudin cubuudiya caama miyaanay soo gelayn laa shaka way soo gelayaan in kul man fi الsamaawaati walardi ila aati raxmaana cabda cubuudiyada caamka way soo gelayaan lakin cubudiyada halkan loo jeedaa taa maaha alcubudiya waxay uqaybsata alcubudiya alqadariya iyo alcubudiya asharciya takliifiya ma cubuudiye sharciga oo in wax la amray oo la yihi ilahay waxaa ku caabuda oo lagu kalifay ayay ku sifoobi karaan jamaadaadka iyo xayawaanaadku maya cubuudiyadan lagu sifeynaya marka waa maxay waa qadariya oo ilaahay baa qadaray inay noqdaan khaadiciina lilah fuqaraa ilayhi cubuudiyada lagu sifeynaya waa tahay marka rabbi haddii loo idaafeeyo jamaad ama xayawaan ay baciidta in cubuudiya sharciya lagu sifeeyo sida rab lbeyt iyo rab libil iyo fahada jaa-isu bilijmaac taas way banaantay adilo badanna waa kusoo aroortay minha ma rawahu bukhaari wa muslim can abi hurayra wa fiihi xata yuhima rab almaali man yaqbalu sadaqatahu markuu nabi ciise soo degayna xooluu badanayaa buu rasulku sheegay ilaa qofkii xoolaha lahaa rabulmaal ay saaxibulmaal ay warwar geliso talow sadaqada yaad siisaa dadkiiba xoolay wada haystaan wa minhaa maa rawaahu axmed أبي الأحوص can أبيه inuu nebigu ku yihi arabu ibilin anta aw rabu hanam ma waxaa tahy nin geelle mise nin ari t bimacnaa nin ari leh bimacnaa saaxib wey wakadalika cumar ibn khaaab radia allahu canhu isna waa isticmaalay sida bukhaari wariyey waadkil raba suraymati waraba algunayma ninka xaynta yare arigaa wata seeraha geli bu uri cumar xadiid dheere maxalushaahidku maa ka soo qaadanaya marka waa banaantay taasi culimo badan baana tasriixiyey rabbi haddii loo idaafeeyo jamaad ama xayawaan cubuudiya sharciya takliifiya aanay ka suurtoobin inuu jaa-is yahay minhum اlbagawi faama ma laa tacabuda calayhi min saa'ir اlxayawaani waاljamaad falaa yumnacu minhu kaqowlika rab اdaari warab اdaabati wاthawb khaaabi baa isna sidaa yihi kadalika الnawowi raximah اllahu taعaalى waay culimo badan baan ka soo naqilo sidaa yihi marka jamaad loo idaafeeyo rabbi ama xayawaan hayru mukalafa ah. maxay jaa-is u noqotay waxay jaa-is u noqotay marka loo idaafeeyo man min shanihi min sha'nihi takliif mid mukalaf noqon kara cubuudiya sharciya takliifiya lagu wajihi karo dee wuxuu noqon karaa ama laga dareemi karaa arrinka ama dariicay wasiilo u noqon karaa kaa rabbi lagu sheegay in la caabudo ama macbuudkiisi inuu yahay laakiin marka lagu iطlaaqo jamaad ama xayawaan la rab اljamal rab الsamaai wاlard waxaan ujeedaa rab alibil rab اlghanam rab اlmazraca hada اliطlaaq laa yaqtadii cibaadata hadi اashyaa ligayr اllah sinaba ugama dhalan karto ashyaadaasi jamaadaadka ah ama xayawaanka ah ilahay cid aan ahayn oo ciddan loo idaafeeyey rabbi lagu sheegay inay caabudayaan fainada laa yumkin fiiha bkhilaafi اlmukalafiin qismiga labaad waa an yudaafa ilى اsm الظaahir qismiga koowaad muxuu ahaa in rabbi oo mucaraf bilalif walam cid aan ilaahay lagu sheego ka xukunkiisu muxuu ahaa gayru jaa-is nooca labaad xaalka labaad muxuu ahaa in la idaafeeyo rab kaasina qeyb u yeelanaya qeybta koowaad maxay ahayd in loo idaafeeyo jamaad ama xayawaan waa jaa-is baynu nooca labaad an yudaafa ila ismi aahir in loo idaafeeyo magaca daahir oo min almukalafiina kamida sida rab lgulaam in la idhaahdo fahada gayru jaa-is wahuwa dakhilu fi xadiiث اlbaab kaasi ma banaano xadiiث اlbaabna waa soo gelayaa oo isaga dee cubuudiyadiisana waxay keensan kartaa cubuudiyata gayr illah bay keensan kartaa waay culimo badan baana markaa sheegay minhum sheikh اislaam ibn اlqayim ibnu taymiya raximah اllah kitaabkiisa dar tacaarud اlcaqli wالnaql wuxuhi falaa yakunu shayu min almakhluuqaati raba lishayin min almakhluuqaati rububiyata muطlaqata asla id rabu shay man yurabihi muطlaqa min jamiici jihaati walaysa hada ila lilahi rabi اlcaalamiin walihada munica fi shariicatina min idaafati rabi ilى اlmukalafiin kama qala slى اllahu alيه waslm laa yaqul axadukum isqi rabaka aطcim rabaka bkhilaafi idaafatihi ilى gayri اlmukalafiin kaqowli الnabiyi slى اllahu alيه waslm limalik ibni cawf arabu ibilin anta am rabu shaaءin waqowluhm rabu الthawb wاddaar fainahu laysa fi hadi اliضaafaةi ma yaqtadii cibaadaةa hadi اlأmuur ligayr اllah faina hada laa yumkinu fiiha faina allaha faطaraha calى amri la yatagayar bkhilaafi اlmukalafiin fainahum yumkin an yacbuduu gayr اllah kama cabada اlmushrikuuna bih min اljini wاlinsi almushrikuuna bihi min aljini wاlinsi gayrahu say u caabudeen famunica min alidaafati fii xaqihim in loo idaafeeyo mukalafiinta rabbi ayaa la diiday taxqiiqa litawxiid aladi bacatha allahu bihi rusulahu waanzla bihi kutubahu yani wasada lidariicati shirk ayaa loo diiday rabbi in loo idaafeeyo mukalaf mid cibaada sharciya takliifiya ay ka suurtoodo wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin